رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصaalixiin baabu fadli اlmashi ila اlmasaajidi fadliga uu leeyahay u socoshada masaajidada loo socdo ayuu baab u yahay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana alnabiya sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri man gada qofkii u jarmaada oo u dhanta ila almasjidi masaajidka aw raaxa ama u caraawa raaxitaanku waa caraawidii galab socodka acadda allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyaa lahu asaga fi ljannati jannada uu ugu diyaariyey nasulan kaa loo diyaariyey waa raashinka lagu ikraamo martidana lagu soo dhaweeyo markay soo galaan ayaa nasul la yidhaahdaa kullamaa wadaa markasta uu u jarnaado aw raaxa ama uu u caraabo u galab socdaba muttafaqun calayhi masaajidada socodka loo soconayo fadli badan baa ku jira khayr badan baa ku jira shaqsigii u subax socdoo u doontee u kalaha ama u galab socdoo ku rawaxa masaajidada mar kasta uu soconayo ilaahay nusul ayuu jannada ugu diyaariyey subxaana wa tacaala wa canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabiga man tatahara qofkii kasoo soo tahaaro qaatuu ku soo weysaysto fii beytihi gurigiisa waajib oo min faraa'idillaahi ilaahay waajibaadkiisa ka mid ah waajib waajibaadka alla ka mid ah soo u soo guto kaanad waxay u ahaanaysaa khudwatuhu talaawooyinkiisa ixdaaha mideed waxay noqonaysaa taxutu khatiica mid looga hoodiyo dembi waal-ukhraa midda kalena tarfacu darajata darajo mid loogu korqaaday noqon buu yiri nebiga sala allahu calayhi wasalam qof walboo gurigiisa ka soo weysaysta kadibna soo tallaabo qaada oo u soo socdo guri guryaha alla ka mid ah ilan guryaha ilaah uu adduunka ku leeyahay waa masaajidada ee guri taqi walba gurigiisa waa guryaha ay camiraan dadka iimaanka lehe mar allaala markuu soo baxana ujeeddadiisu ay tahay inay ku soo buto waajib waajibyaalka alla ka mid ah khudwaadyada iyo tallaabada uu qaadayo midood waxaa looga hoobiyaa dembi ta kalena darajaa kor loogu qaadaa rawahu muslim baa xadiidkaa weriyey wacan ubay bni kacabin radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri kaana rajulun nin baa wuxuu ahaa ninkaasoo min alansaari reer ansaar ah laa aclamu midaanan ogeyn axadan qof abacadda uga fogaansho badan min almasjidi masaajidka xaggiisa minhu ninkaa xaggiisa nin ayaa jiri jiray reer ansaar ama reer madiinuu ahaa ma ogeen inuu jiro nin ugu daajidka wa kaanad waxayna ahayd laa tukhti'uhu midaan gafin salaad salaadna ma gafi jirin kaaga daran waana u guri foga oo asaga masaajidka iyo gurigiisu way kala dheeraayeen ayadoo saas ay tahay saabuu la dhaafi jirin faqiila lahu waxaa loo yidhi low ishtarayta ximaaran maad dameer iibsatid dameerkaas maad iibsatid oo tarkabuhu aad ka soo korto fi dulamaa'i mugdiyaalka iyo wafiramabaa'i da-aabka kulul dalmaadka eh, waa mugdiyaalka maqribka iyo cishaa'iga iyo subaxa bacaadka kulul waa duhurka iyo casirka salaadaha marka aad soo aadaysid maad dameer gebatid dameerkaasood ka soo karto dulumaadka iyo mugdiyaanka aad ka soo raacda macnaha fi dalmaa'i waa mugdiyaanka wa fi ramdaa'ina waa bacaadka kulul qaala wuxuu yiri maa yasuranii ifarxad gelin mayso ana mansilii gurigayga inuu ahaado ilaa janbi almasjidi masaajidka dhinaciisa macnaa haddaan dameer iibsado dhaqsaan ku imaanayaa masaajidka taa waxay la mid tahay aniga oo soo degdegay oo dhaqso gurigeygii masaajidka inuu ku yaalo agtiisa uu la mid yahay marka taa ma jecliye fogaashaha ii hoor saasuu markaa ula jeedaa ilaa janbi inii anigu uriidu waxaan doonayaa an yaktuba lii in lay qoro mamshaaya socodkayga ila almasjidi masaajidka xaggiisa markaan u soconayo iyo rujuucii noqodkayga idaa rajactu ilaa ahlii markaan ehelkayga u noqdo markaan laabanayo ehelkayga u noqonayo iyo markaan soo socdoo masaajidka u soo socdo tallaabo badnaanta in lay qoraan markaa rabaa faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qad jamaca allaahu laka ilaahay wuu kuu kulmiyey dalika arrintaa kullahu dhammaantii rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey arrintaasoo dhan waa laguu kulmiyeyoo ilaahay isu kaa baray subxaana wa tacaala socodka aada masaajidka u soo socota intii tallaabo noqotana waa laguu qorayaa ama waa laguu qoray marka aad gurigaaga u sii noqotood u sii socotaan intii tallaabo ee aad qaaday ilaahay wuu kuu qoray subxaana watacaala rawaahu muslim wacan jaabir radi allaahu canhu qaala wuxuu yiri khalat waxaa banaanaatay bannaanaatay goob baa bannaanaatay oo xawla almasjidi ah oo eber ahoo barxad ah oo xaafidi karaan ayaa bannaanaatay fa araada waxay dooneen banuu salima reer banuu salima oo jaabir dadkiisii ah an yantaqiluu inay u soo guuraan qurba almasjidi masaajidka dhawaashihiisa inay bal masaajidka u soo dhowaadaan ayay dooneen fabalaqa way gaartay daalika arrintaa annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala lahum wuxuu ku yiri baladani waxaa isoo gaaray reer bani salimiin annakum adinku turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad u soo wareegtaan oad u soo guurtaan qurba almasjidi masaajidka agtiisa qaaluu nacan haaray dhaheen yaa rasuul allah qad aradnaa daalika arrintaa waa doonay arrintaasi waan doonay bay dhaheen faqaala rasuulku wuxuu yidhi bani salimi reer bani diyaarakum guryihiina deganaada diyaartiina jooga ha soo guurina tugtaba ama tugtabu waxaa la qorayaa aafaarukum raadadkiinii waayo meesha aada hadda ka soo guuraysaan fogaashaheeda sowma ogidiin tallaabaadkaad masaajidka u soo qaadaan in laydin qoraayo haddiise masaajidka agtiisa aad soo degtaan oo laba tallaabo aad ku timaadaan masaajidka maxaa laydin qoraa marka wax yar laakiin markaad meel dheer ka soo socotaan raadadkiina ilaahay qorayaaye diyaarakum tugtab aafaarukum raadadkiina ha la qoree ama raadadkiinaa laydin qorayaa faqaaluu waxay dhaheen reer bani maa yasuruna ma farxad gelin mayso anaa kunnaa inaan naqaano inaan noqonan ahaano taxawalnaa kuwa soo guura waaba iska dhaafnayba guuritaankii mana farxad gelinin ma jeclaysanin bacdamaa rasuulkii noo ballan qaadee noogu bishaareeyey talaabo kasta inna loo qoraayo rawaahu muslim warawaya albukaari macnaahu xadiidka macnihiisa ayuu wariyey min riwaayati anas wa can abi muusa qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina acdama annaasi dadka midka ugu weyn ajaran xagga ajirka iyo abaalmarinta fi salaati salaadda dhexdeeda abaacaduhum waa midka ugu fogaashaha badan ilayha xaggeeda ninka masaajidka iyo salaadda soo aaditaankeeda ugu fog ayaa ugu ajir badan ilayhaa xagga imshaa xagga socodka faabcadhum igula fog waaladii midka yantabiru sugaaya alsalaata salaad sugaaya xataa yusalliihaa ilaa uu kala tukada maca alimaami imaam macigiisa ama imaamka macigiisa ayaa acdamu ajran ka ajri weyn min aladii yusalli midka tukanaya uma yanaamu haddana seexanaya muttafaqun calayhi midka inta cishaha sugi waayey bacdamaa mararka gobol kamida ah dib loo dhigo haddana iska jiiftay waxaa ka ajir badan mid ka sugay salaada goobtii uu ku tukaday fadhiistay ilaa imaam uu kala tukado wuu ka ajri weyn yahay ka kale wa can buraydata can nabiyi qaal bashiruu bashiruu ugu bishaareeya almushaa'iina kuwa soconaya fidilami mugdiga ku soconaya saajidadana aadaya binuuri taam nuur dhamaystiran ugu bishaareeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo mugdiga adduunka uu ku socday masaajidada uu salaada subax mugdiga ku aaday cishaa'iga maqribka mugdiga uu ku aaday sababteeda ugu bishaareeya nuur taam ah oon kala da' lahayn oo dhammaystiran inuu heli doono maalinta qiyaamo bashir almashaa'iina kuwa ku soconaya ugu bishaareeya fi ldirami mugdiyaalka dhexdooda ila almasaajidi masaajidadana aadaya binuuri taam nuur taam ahoo dhammaystiran ugu bishaareeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aaya ragga masaajidada aada laga kari la'yahay caawarada salaada subax guryaha ku tukada iyo cishaa'iga iyo maqribka iyo wixii markaa lamid ah raban ka caadisaa inay masaajidada aadaan qolalka guryahooda ku qayida mar allaala marka salaaddu ay dhammaarabto ama dhammaatana intay soo istaagan sal laga dhigtaa dabadeed madow iyo dad markaa ka siiya salaada caawo nuurkii taanka ahaa loogu bishaarayn lahaa ma jiro nuurtaan ah bay leeyihiin dadka mugdiyaalka ku socda masaajidadana aada rawaahu abu daawuud iyo tirmidi wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal alaa adullukum miyaynan idintusin yeeyiri nebiga calaa maa shay yamxu allaahu bihi ilaahay uu ku tirtiro shayga alkhataayaa gafafka wuxuu ilaahay dembiyaalka ku tirtiro wayarfacu bihi darajaati darajooyinkan uu ku kor qaado shay darajooyinkana ilaahay uu ku kor ma jira dembiyaahana uu ku tirtiree maaluu waxay dhaheen danaahaa yaa rasuulallaah rasuulkii ilaahayo haa noo bay dhaheen rasuulkii ilaahayo qaala rasuulku wuxuu yidhi wa isbaagu lwuduu'i wayse qaadka ee lagu deedheeraado laysaqaadkooda laga faajafaajeedo cala almakaarihi xilliyada karaahadu ay jirto waa marka qaboogu jiro biyuhu ay aad u qaboon yihiin dadku ay aad uga baqayaan inaan dhinac iyo gees laga tegin oo wisqaadka lagu xeeldheeraadee lagu faajafaajeedo ta labaadna wa kahratu alkhuta tallaabooyinka oo lagu badiyo ila almasaajidi masaajidada xaggooda tasaddexaadna waintidaaru asalaati salaad oo lagu sugo bacda asalaa salaad kale kadib fadalikum aridaaqu fadalikum alridaaqu kaasi waa ridaaq waa xirxirnashaahi diintiisa lagu jirib xirtay yaa ayuha aladiina aamanu sbiruu wasaabiru waa ilaah ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala inta intaad masaajid ku tukatay aad fadhiisatay iska wardisay aad salaad kale markaa ku sugtay fadalikm aribaaqu rawaahu muslim wa can abi saciidin qudri radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga idaa ra'aytum haddii aad aragtaan arrajula min yactaadu ka aaba dhigtay almasaajida masaajidada inay ku soo noqnoqdo fashhaduu lahu uga marqaati noqda oo u marqaati fura biliimaani iimaan uga marqaati kaca waayo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye ayaa yidhi inamaa yaamuru in kala maahee waxaa uun amira masaajid allaahi ilaahay masaajidadiisa man aamana billaahi walyowmi alaakhiri qofka ilaahay iyo maalin aakhiro rumaysan sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa masaajidada cidda camirta ee buuxisa ee fadhiisata ee wax ka dhegaysata oo wax ku darata oo wax ku akhrisata inay yihiin dadka ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan rawahu tirmidi waqaala qaala xasan baabu fadli intibaari salaa salaada oo la sugo fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay can abi hurayra ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yazaalu ka zuuli maayo axadukum midkii fii salaatin salaad gudaheed inuu yahay maadaamat isalaatu intay salaadu tahay taxbisuhu mid xabisaysa intay salaadu xabisaysa wuxuu lamid yahay qof salaad ku jira macnaha maxa loola jeedaa yaa tukaday salaadii kaa tukado welina ma gaarin wuxuu masjidka u fadhiyo wuxuu masaajidka u joogo salaadaadaa xabisaysaa in allaala intuu masaajid ku fadhiyo salaadaa kalena uu sugaayo wuxuu la mid yahay qof salaad markaa ku jira oo kale laa yamnacuhu aysan makanan inaynin aysan u diidaynin an yanqaliba inuu u gadooyo ee uu aado ilaa ahlihi ehelkiisa ila salaa salaad maahan muttafaqun calayhi wacanhu ana rasuul allaahi qaal almalaa'ikatu tusallii malaa'igtu way u ducaynaysaa calaa axadikum axadkiin maadaama fii musallaahu inta uu ku sugan yahay daa'ibna uu ku yahay makaankii uu ku tukaday iyo fii musallaahu makaanu tukadkiisa alladii sallaa fiihi uu ku tukaday gudihiisa maa lam yuxdif hadduusan xadifin sanyaysadu ka jabin taquul waxay odhanaysaa malaa'igta allaahuma kfir lahu ilaahay u dembidaaf allaahuma arxamhu ilaahay u naxariiso rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidkaa wariyey oo qofka inta uu salaadda sugaayo makaankii uu ku tukadayna uu fadhiyo bal ka yarama meeshuu ku tukado haddiintuu ka istaago meel kaloo gadaal ama hore fadhiisto yaa lamid bay dhaheen fuqahadu oo waxaa la cabirayaa uun inuu salaaddii sugaayo masjidkana uusan ka bixin ona waxay dhaheen sida xadiiska ka cad waa inuu fadhiyaa meeshii uu ku tukaday maadaama fii musallaah alladii sallaa fiihi uu ku tukaday isla maxalkiibaa loola jeedaa leeyihiin qole waxay leeyiin maya meeshii masaajidkeed uu ku tukaday janaaxiyad iyo dhinac walba uu aadana waa isku mid wacan anasin radi allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu carigay laylatan habeen salaata alcishaa'i salaadii cisho ilaa shabri leyl ilaa nuska habeenka laga gaaro habeenka nuskiisa ilaa laga gaaray dib u dhigay uma aqbala calayna kadibna wuuna soo qaabilayo wuxuu nagu soo qaabilay dusheena biwejhihi wejigiisa wejigiisii shariifka ahee nuur ka badnaa yuu dadka saa igu soo jeediyey rasuulka bacdamaa sallaa markuu tukaday kadib faqaala wuxuu yidhi salla annaasu dadkii way tukadeen waraqadii wayna jiifteen oo way hurdeen walam tasaaluu idinkuna kama aadan zuulin fii salaatin salaad inaad ku jirteen minda intii intadartumuuha aada sugayseen intii salaada aada sugayseen maqrib laga bilaabo markii la tukaday ilaa habeenka nuskiisa waxaa dad salaad ku jira ajirkooda oo kale dadkiina intay tukadeen bay seexseexdeen way jiifjiifteen idinkase kama aadan zuulin salaad inaad ku jirteen min dabtumuuha mindi laga bilaabo intii intadabtumuuhaa aad sugayseen salaadii saasaad markaa ahaydeen macnaha rawaahu xadiidka xadiidkaa wariye baabu fadli salaati aljamaaca salaada jamaaco lagu tukada fadliga ay leedahay buu baab u yahay cali bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi qaal salaatu aljamaacati jamaacada salaadeedu afdal way ka fidli badan tahay min salaati ilfadli salaada kelida lagu tukado bisabcin wa cishriina daraja labaatan iyo toddoba darajo ayay dheer tahay muttafaqun calayhi iyo toddoba darajo ayay dheer tahay salaada jamaacatedu midda keligii qofka uu tukado salaatu aljamaaca jamaaco salaadeeda afdalu way ka fadli badan tahay min salaati alfidli salaada keliga lagu tukado bisabcin wa cishriina daraja toddoba iyo labaatan darajo muttafaqun calayhi wa abi hurayra radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam salaatu rajuli ninka salaadiisa fii jamaacatin jamaaca uu ku tukado tudacaf yaa la laalaaraa calaa salaatihi salaadiisa oo fii beytihi gurigiisa uu ku tukaday iyo fii suuqihi suuqiisada suuqan in lagu tukan karo ayuu tilmaamayaa haddii salaadii qofku ku qabato khamsan wa cishriina dicfan tan iyo labaatan laalaad wadaalika taana waxay ahaatay annahu idaa tawada'a iisa qaata qofka oo fa axsana uu wanaajiyo alwaduu'a waysaqaadka uma kadibna kharaja soo baxa ila almasjidi masaajidka soo aada laa yukhrijuhu laa yukhrijuhu aynana soo bixinaynin ila salaatu salaad maahan waxa gurigiisa ka soo saaraya ee soo yaba inay u soo baxana ay tahay salaadaa keliya lam yaqdu ma tallaabsadee ma qaado khadwatan tallaabo hal tallaabo ma qaado oo tallaabooyinkiisa ka mid ah ilaa ruficat lahu waxaa kor loogu qaadaa asaga bihaa tallaabada sababteeda darajatan darajatun darajaa loogu kor qaadaa wa xutat canhu biha khatiica dafna waa looga hoodiyaa dembi oo galayna allay iga tirtiraa fa idaa sallaa haddii uu tukado lam tazil ka zuuli mayso lam tazil ilmalaa'ikatu malaa'igtu ka joogsan mayso oo ka suuli mayso tusallii calayhi inay u ducaynaysa dushiisa maadaama fii musallaa intuu makaani tukadkiisa joogo maa lam yaxdif hadduusan xadar samaynin waa haddaysan waysadii ka jabin taquulu waxay odhanaysaa allaahumma salli calayhi ilaahayow u naxariiso ama u dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahay u naxariiso walaa yazaalu asaguna ka zuuli maayo fii salaatin salaad inuu ku jiro oo qof salaad ku jira uu la mid yahay ajirkeedana loo qoro nantadar asalaat intuu salaadu sugahayo muttafaqun calayhi wa hada lafdu lbukhaari wa canhu qaal ata nabiya nabiga waxaa u yimid sala allahu calayhi wasalam rajulun min acmaa dhoora ah nin aan wax arkay oo indhool ah ayaa rasuulka u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow laysa luu iima sugnaanin ee nebihi qaa'idin hogaamiye kaxeeye yaqiidinii ii hogaamiye oo ii kaxeeya ila almasjidi masaajidka fasa'ala rasuulku wuxuu weydiistay an lahu inuu u ruqseeyo u dameeyo asaga oo fa yusallii uu isaga tukado fii beytihi gurigiisa indaal magaacahi hogaamiye fiican min melihi nin fiican oo hogaamiye ah oo ii soo kaxay rawaanaha qaarkoodsay tilmaameen riwaayadda waxay tilmaamaysaa inuusan ballahayn qaa'id u hogaamiyo masjidka faraha lahu wuu u ruqseeyey rasuulkoodii u dameeyey kaca gurigaada ku tukanuu yidhi goortii wallaa uu jeestay madacaahu waa u yeeray rasuulkoo faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal tasmacu nidaa aadaanka ma maqashaa oo bisalaati salaada qaala nacam haabuu yidhi qaala faajib soo ajib buu yidhi marka nebiga raa muslim baa xadiidkaa wariyey xaya cala asalaa iyo canilfalaaxda haddii aad maqlayso ruqsa la heli kariyo inow wacan cabdullaahi wa qiila camr bni qays almacruufu biibni ummi maktuumna waa ku macruuf yahay almu'adini waa mu'adinkii nebiga annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ina almadiinata magaalada madiina kafiirat alhawaa way xasharaad badan tahay way bahlo badan tahay buu yidhi waa khashaashka arlada sida aqrabka iyo dabaqa ah iyo waxyaabaha lamidka ah iyo waxay kaloo ku badan tahay iyo wasibaari dugaaga dugaageedana wuu badan yahay faqaala rasuulku wuxuu yiri tasmacu xaya cala asalaam xaya cala alfalaax marka meesha wuxuu ka wadaa taaway badan yihiin indhoolna waan ahay ma isaga tukan karaa markaasuu rasuulku yihi ma maqashaa tasmacu xayi cala asalaati xayi cala alfalaax ha faxay faxay wuxuu yihi marka rasuulka faxaya halaa ajiib inow macnaha soo ajiib buu ula jeedaa waa kaalay rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan wamacnaa xaya hala macnaha wa tacaal wacan abi hurayra ana rasuula allahi qaal waaladii macbuudkii nafsii nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay buu yiri qad hamamtu waxaan damacay oo aan hameeyey an aamura inaan amro in qoryo laysoo diro bixatarin qoryo oo fayukhtataba laysoo qoryo diro humma aamura aan amro bisalaati salaada oo fayu'adana lahaa loo aadayo uma bacdi aamura rajulin min aan amro ee faya'umma annaasa dadka uu iimaam u noqdo uma kadib ukhaalifa aan u dibmaro ilaa rijaali rag aan u soo bixin jamaacada oo fa uxariqa calayhim buyuutahum aan guryahooda kusoo soo gelo calayhi nabi maxamed aan naxariis badnaa cid dowladdan an inuu dad ku daaray ku gudo wax sahlan kama aysan samaynin macnaha dembiga ay galeen dembi fudud maaha wacan ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi man sarahu qofkay farxad gelinaysa oo jecel an yalqa inuu ilaahay la kulmo qaddan darata muslimin asagoo muslim ah falyuxaafid ha ilaaliyo calaa haaulaa'i asalawaati salaadahan ee kuwan ah xaysu yunaadaa bihinna meesha looga dhawaaqayo looga noodinayo faina allaha ilaahay sharaca wuxuu u jideeyey linabiyikum nabihiina sun sunooyin ama sunan alhuda jidadka hanuunka wainahunna waxaan kuwaana waa jamaacaadka oo lagu tukado ama salaadaha oo meesha laga aadaamayo lagu tukado min sunan alhuda ka mid yihiin walow annakum haddii adinku sallaytum aad ku tukataan fii buyuutikum guryihiina kamaa yusalli say ugu tukadeen oo kale haada almutakhallifu kuwa mutakhallifiinta ah fii beytihi oo gurigiisa ugu tukaday kamaa yusalli haada fii beytihi taraktum waxaad ka tagteen markaa sunnata nabiyikum nebigiina sunnadiisa walow taraktum haddii aad ka tagtaan sunnata nabiyikum nabigiina jirabkiisii sunantu idin jigeeyeyna la dalaltum waad dhinteeno waad dhinaysaa walaqad ra'aytowna waxaan is aragnay buudhaa dhaha ibnu mascuud wamaa yatakhallafu asaguusan ka dibdhacaynin kana soo daahayn ama ka harayn canhaa jamaacada xaggeeda ilaa munaafiqin munaafiq maahan weliba macluumu nifaaqi munaafiqnimadiisu ay caddahay qof munaafiq baa ka heli jiray jamaacada walaqad kaana rajulu ninku wuxuu ahaa yu'taa bihi mid lala yimaado masjidka la keeno yuhaadaa asagoo lagu hogaaminayo bayna rajulayni laba baynkooda xataa hadduu socon waayo laba nin baa intay soo gardarbeeyaan garbaha ay ka soo galaan cuskada midkaa dhinacan uu ka cusqado lugihiisuna ay dhulka jiidayaan ayaa masaajidka la keeni jiray xataa yuqaama fi safi ilaa safka lasoo joojiyo rawah muslim baa xadiidkaa weriyey waa tacbaan ma socon karo waa lasoo hogaaminayaa waa la keenayaa jidkii safkaa lasoo gelin saasuu ahaa qofka annaga naga mid ah wafii riwaaya lahu werin kale waxay ahayd qaala wuxuu yiri ibnu mascuud ina rasuula allah rasuulkii alle callamanaa wuxuuna baray sunan alhudaa xanuunka sunnooyinkeeda wa ina min sunan hudaana waxaa ka mid ah alsalaata salaad oo lagu tukado fi lmasjidi masaajidka alladii masaajidkaasoo yu'adana fiihi looga dhex aadaamaya oo salaada looga dhawaaqayo can abidardaa qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allaahi baa maqlay yaquul asagoo oranaya maafood ma jirto oo fii qaryatin qaryo ku sugan qaryo ayay ku nool yihiin walaa badwin iyo meel baadiye ah qaryada waa caasimada ama magaalo ama badwi laa tuqaamu fiihi aan lagu dhex eegin gudahooda assalaatu salaada ilaa hadday jirto qad istaxwada calayhim ashaytaan qad istaxwada waxaa ka qaalib noqday oo silbirixiyey oo ka adkaabay korkooda ashaytaanu shaytaanka fa calaykum biljamaaca jamaacada cibaada jamaacada laasima dushiina ha ahaato jamaacada fa inamaa ya'kulu wuxuu cunaa addi'bu waraabaha min alghanami alqaasiya ariga qaasiyada ah ariga gesjoogka ah ayuu inta badan qaataa rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan ariga qaasiyadada ah ee ariga ka fog ee ka fogaatay oo munfarid xaggooda ka noqotay haddaa jamaacadii ka fogaata shaytaan baa ku qaadanaya sida rida aryaha intay ka baxday gees iska daaqda uu dhirwaagu la tago jamaacadu faa'iido fara badan bay leedahay jamaacada wax badan baa lagu liibaanaa marka wuxuu rasuulku leeyahay maa min alaafatin saddex qofood ma jirto oo fii qaryatin magaalo ku sugan walaa badwin iyo baadiyo labadaba laa tuqaamu aan lagu oogaynin fiihim dhexdooda assalaatu salaada saddex qofood oo aan salaad oogaynin jamaacada labay ka bilaabataa laba iyo wixii ka badan waa jamaaco walaalayaal sidaa darteed baa waxaa la leeyahay aan lagu dhex oogin salaad ilaa qad istaxwada waxaa ka adkaadoo sinbirixyo oo ka guulaystay calayhim korkooda ashayaan facalaykum korkiina biljamaati jamaacada ha ahaato facalaykum macnaha laazima oo ogaada jamaacada fa inamaa ya'kulu aldi'bu waraabahan walghanami ariga xaggeeda wuxuu ka cunaa alqaasiyata midda jooga ah ooriyooyin kale markaa ka baxday gees joogtaa taasoo aad uga faa'iidaystaa rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan baab alxafi calaa xuduur iljamaaca fi subx waalcishaa waa diyaado laisku diyaadiyo in laga qayb galo ama la xaadiro labada salaad jamaacadooda waa salaada subax iyo salaada cishaa-ida cishaa'iga wabillaahi tawfiiq wallahu aclam